waxaana lagu bineeyaa wixii mudaariciisii lagu jasmi jiray qaacidadaasaad qaadaneen walamru yubnaa calaa maa yujzamu bihi mudaaricuhu amar waxaa lagu bineeyaa wixii mudaariciisa lagu jasmi jiray wاlmru yubnىa calىa maa yujzamu bihi mudaaricuhu amar waxaa lagu bineeyaa wixii mudaariciisii lagu jasmi jiray marka hadda mudaaricii adaa lagaa rabaa wixii lagu jasmi jiray amarka marka waa fahmi maxaa amarka waxaa lagu binaynaa wixii mudaariciisi lagu jasmi jiray mudaaric wax lagu jasmiyana waa soo bara mudaarica hadduu saxiixulaaqli yahay waxna aysan la xariirsan maxaa lagu jasmi jiray sukuun soo maahan daraba yadribu yadribu caamil jasmiyo geli lam yadrib haddii ficil saxiixulaakir oo waxba la xidhiirsan amar aad ka keento sukuunaad ku binaynay ila mudaaricaas ku lagu jasmi jiray yadribu idrib dheh ah, qatala yaqtulu uqtol dheh kataba yaktubu lam yaktub soo maahayn uqtub dheh ficil kasta saxiixulaakira oon waxba la xidhiirsan sow sukuun laguma jasmi jirin amarkiisana sukuuna lagu binayna wax kale male ficilka mudaarica hadduu muctalulaakir yahay waxma aysan la xidhiirsan maxaa lagu lagu jasmi jiray xadku xarfi cilla dacaa yadcuu lam yadcu ramaa yarmi lam yarmi qadaa yaqdi lam yaqdi dacaa yadcuu lam yadcu khashiya yakshaa lam yaksha ficilka mudaarica muctalulcaaqilkan waxba la xahiirsan xadfu xarfilcila lagu binay jiray amarka ka yimaada ficil muctalulcaaqilana oo waxba la xahiirsan xadfu xarfilcila lagu binayna waxaa leedahay udcu u yeer iksha cabso irmi gen ama tuur xadfu xarfcila lagu binaynaa wax kale lagu binayn ma ramaa yarmi irmi dacaa yadcuu udcu qadaa yaqdi iqdi waxaad tiraahdaa khashiya yakshaa iksha maxaa soo haray haddii ficilka afcaalkamse uu yahay mudaarica oo ay la xaysado ficilka mudaarica ahaa alifun اثnain nuunu niswa waxaan rab cafan haddii ficilka afcaalkamse u noqdo oo ficilka mudaarica la xiriirsado damiiru tasniya waaw ljamaaca yaa muanasat mukhaadaba saddexdaa hadday la xiriirsadaan maxaa markaas lagu jasmi jiray afcaal khamsa xadfu nuun haddana xadfu nuunkii aad ku binayna amarka saddexdaasu la xidhiiraan waxa aad amraydaa laba qof hadday yihiin waxaad ku binaynee xadfu nuun idribaa uktubaa iqraa xadfunuunkeed ku binaynay haddii waaul jamaaca la xariirsato oo jamac raga had amraydaa xadfunuunkeed ku binaynay idribuu uktubuu iqra'uu xadfunuunkeed ku binaynay hadday yaal muanafu mukhadaba ay la xariirsato oo waxaad amarka siinayda waa hal gabar keligeeda xadfunuunkeed ku binaynay idribii ijlisii uktubii wاlmru yubnaa calaa maa yushadii mudaaric haddii mudaarica nuununiswa la xidhiidsato maxaa lagu binay jiray sukuun ficilka mudaarica nuununiswa markaa la xidhiidsato maxaa lagu binay jiray amarkiisana sukuunkia lagu binina idribna ad leedahay gabdha iyo garaac mudaarica nuunu tawkiid hadday la xidhiidsato maxaa lagu binay jiray fadxada fadxadiya sidii loo saara fadxadiya la saara laakiin sukuunku ay ku qadanaysa marka kaliya adiga haddaad soo fahamtay mudaarica waxa lagu jasmiyo amarka waad fahamtay khalaas waxaa leedaha walamru yubnaa calaa maa yusaw bihi mudaaricu wa xukmu ficli mri ficlulamriga xukunkiisu albinaau waa in lagu bineeyo calaa maa shaygii yujsamu bihi lagu jasmi jiray mudaaricu mudaariciisa fain kaana mudaaricu mudaariciisu hadduu noqdo saxiixa alaakiri aakirka mid kafiyow yujzamu waxaa lagu jasminaa bisukuuni sukuun fiiri fain kaana hadduu ahaa mudaaricuhu ficilka mudaariciisa saxiixa alaakiri mid aakirka ka caafimaad qaboo ka fiyo saxiixulaakirkaas yujzamu saxiixulaakirkaasoo yujzamu ka sifee lagu jasmi jiray bisukuuni sukuun kaana alamru amarkuna wuxuu noqonaa mabniyan ku lagu bineeyo cala sukuuni sukuun hadduu mudaaricu ahaa صaxiixuاlaaqil oo sukuun lagu jasmiyo amarkuna wuxuu noqona mid sukuun lagu bineeyo fain kaana hadduu ahaado mudaaricu amarkan mudaariciisii صaxiixa alaaqili aaqilka mid ka fiyo saxiixulaaqilkaasoo yujsamu lagu jasmiyo bisukuuni kaana alamru amarkuna wuxuu noqonaa mabniyan mid lagu bineeyo calaa sukuuni sukuun minhumaa inay la socotaa maamuskooyinka gobolay siyaado ku tag waa tusa minhuda waxbay siyaada wax dhibi mee kaana alamru amarku wuxuu noqonaa minhu xaaluu mudaaricaas ka ahaaday mudaarica noocaasa amarka xaaluu ka ahaaday mabniyan ku lagu binayuu ahaana calaa sukuuni sukuun wahaadaa sukuunu sukuunkaas lagu binaynaa imaa daahirun inuu ka muuqdo wa imaa muqadarun mid lagu qadara inuu hado labadaas u qaybsama ficilka hadduu saxulaakir ahaa oon waxba la xiriirsan waxaa lagu jasmi jiray sukuun amarka ka yimaadana sukuunkiiyaa lagu binaynaa laakiin sukuunkaas marna waa ka muuqanaa marna waa lagu qadaraa marna waa ka muuqanaa marna waa lagu qadaraa wahaadaa sukuunu sukuunkan imaa daahirun inuu muuqdo wa imaa muqadarun in lagu qadaro fasukuunu sukuunka a daahiru muuqda low mawdicaani laba meelooda u sugnaadeen laba meeloodu degaa sukuunka muuqdaa axadumaa midkood an yakuuna waa inuu yahay saxiix alaakir walam yataصil bihi shayu ficilku waa صaxiixuاlaakir waxna lama xidhiirsan kaasu ku muuqdo a lagu binayna ah, naxwu idrib garaac uktub qor idrib ba'da sukuuna saaran ka muuqdo uktub ba'da sukuuna saaran ka muuqdo waa ficil صaxiixuاlaakira oo aan waxba la xidhiirsanin wtani mowdica labaad an tatasila waa inay la xidhiidhsato bihi ficilkii nuunu niswa naxwo idqibna dumar yahow garaaca waktubna dumar yahow qora macal isnaadi tiirin iyadoo la jirto ilaa nuuni niswati loo tiiriyey ficilka marka labadaas goor aa sukuun muuqdo lagu binaynaa amarka ficilka aan waxba la xidhiidhsan iyo midka nuunu niswa la xidhiidhsato labadaas hadda labadaasna ogow midka aan waxba la xariirsan jasmiisu sukuun ka muuq buu ahaa jira oo saxulaakirkaas mudaarica nuunisu la xariirsantana sukuunku waa saarna dariiqiga lagu socdaa waani mawdica labaad oo amarka sukuunka lagu binayna uu muuqana mawdica labaad an tatasila waa inay la xiriirsato bihi ficilka nuunu niswa naxwo idribna dumar yow garaaca waktubna qora macal isnaadi tiirin ayaday la jirto ilaa nuuni niswati loo tiirina waa ma sukuunu sukuunka almuqadaru lagu qadaraa falahu mawdicun waaxidun hal mawdicu leey midka la qadaraan hal mawdicu leey wa huwa midkaas an tatasila waa inay la xidhiidhsato bihi ficilka nuunu tawkiidi nuunu tawkiid khafiifatan mid la fududeeyey ow haqiilatan mid la cusleeyey nuunu tawkiid waa inay la xidhiidhsato haqiilatan nuunu tawkiid waa inay la xidhiidhsato kafiifatan mid fudud kaanad ahaataye khafiifatan mid fudud kaanad ahaataye ow faqiiratan ama mid culus ahaataye hadday ficilka amarka ah nuunu tawkiid ay la xidhiidhsato aakirka fadca laga saara sukuunkii waa lagu qadara oo lagu birinayey ka muuqama naxwo idriban niyaho garaac oo garaac ninaad amri hadda idriban ficilku waa saxulaakir ba-a u dambayda laakiin min tawkiid khafiifaha la xidhiirsatay markaa exraabayda maxaa leedahay idriban ficlu amrin mabniyun calىa sukuuni اmuqadari calىa aakirihi manaca min duhuuri ishtiqaal maxali bifatxati اcaarida sidaasaa leedahay idriban idrib ficlu amrin mabniyu calى sukuuni اlmuqadari calىa aakirihi manaca min duhuurihi ishtiqaalu اmaxali bifatxi اlcaaridi liltiqaaءi saakinayn iltiqaau saakinayn iltiqaau saakinayn waa laba reeban kulmidood soo maahan haddii bacda la reebo idrib bacdu soo ma reebana nuunu tawkiidka kafiifadaana waa reebanta marka laba xarafoo صaxiixa nuun nuuntuna waa xaraf صaxiixa bacduna waa xaraf صaxiixa hadday kulmaan maxaa la samayn jiray mid ka horeeyaa la xarakay jiray kan horeeyaa xaraka la saara marka ba'daa fadxa la saaray marka maay laba xaraf horee ban laguma dhawaaqi karo ba'daan marka fadxada saaran asal maaha waa caarida gadaalay ka timi gadaalay ka timi marka markii lagu idhaahdo idriban niyo garaac oo garaac icraabaa lagu leeyahy waxaa leedaha idriban ficlu amrin mabniyun alaa mabniyun calaa sukuuni اlmuqadari calىa aakhirihi manaca min duhuri ishtiqaal maxali biاlfatxi اlcaaridi liiltiqaaءi saakinayn wafaacilu damir mustatir wujuban taqdiiru anta waa nuun twkiid arفan xarفu mabniy alى اfathi mabniy alى sukuni la maal min اraab mabniy alى sukuni la maxal min اraab wktuban waa la mid uktuban raabaa lagu leeyay uktuban ficlu mrin mabniy calى sukuni mqadari calى akhirihi manaca min duhuurihi ishtiqaal maxali biاlfatxi اcaaridi manaca min duhuurihi ishtiqaal maxali بالفتح العاaرض لالتقاء ساkنين وفاaعل ضمير مستر وجوبا تقدير أنت ونون النسوة waxaa rabaa waa nuun توkيid cفا waa nuun twkiid mabniy alى sukun lah maal min raab ama se nun twkiid a mabniy ala sukun lah maal min raab wanaxو idribana wtubana fiiri kana waxaa la xiriirsaday nuunu tawkiid oo haqiilo ah marka ah, iltiqaa shaakiriina ku jira weli iltiqaa shaakiriin kolkee uga jira bacda xarafka ka dambeeya ma xarakaysan yihi mase waa sukunsan yihi ya sukuunaa saaran sababto ah waxa way nuun xaraf kastoo carabiyahoo shadan waa laba xaraf mid reeban iyo mid xarakaysan hadda nuuntan shadku saaran yahay waa laba nuuno laba nuuna laisku idqaamo laisdhexgeliyo ah, idqaama ku jira laba nuuna laisdhexgeliyo labada nuun midka horeeya ah, waa reebany midka dambeeya xarakaysan marka labada nuun midka horeeya oo sukuun saaran yahay iyo ba'dii oo sukuun saaran yahay markaasaa ba'da fadxada la saara marka waxay leedahay labadaa nuun nuunkan shidan waa labo waxaana reeban midka horeeya midka horeeya sukuunku saaran yahay kan dambeeya fadxadu saaran marka iltiqaab saakiniinki nuuciyaa taagan weli idribana اktubana sideedu exraabeen iطribana ficlu mri mabniy calى sukuun اmqadari calى aakirihi manaca min duhuuri ishtiqاal maxali biاlfatxi اlcaaridi liltiqاaءi saakiniin faacilu damir musttir wujuban taqdiru ant wa nuun tawkiid ahaqiila xarfu mabniy calى fatxi la maxal min اlexraab halkaas waxaan ku ogaanay halkaas waxaan ogaanay sukuunka ficilka amar lagu binaynaa hal mara lagu qadara sukuunka ficil amarka lagu bineeyo hal mara lagu qadara waa markee waa markuu la xaybsado nuur tawkiid aqiilaةn aw kafiifa mid kayranfa ha noqo wain kaana hadduu aado mudaaricuhu amarka mudaariciisi muctal aakiri mid caaqilka ka jiran hadduu ahaa amarkan mudaariciisi hadduu ahaa muctalاaakir fahuwa muctalاaakirka yujsamu waxaa lagu jasmiyaa bixadfi xarفi اcila xadfi xarفcila lagu jasmiya soo maha ficilka mudaarica hadduu muctalulaaqil yahay maxaa lagu jasmiyaa xadfu xarfcilla wain kaana hadduu ahaado mudaaricu amarka mudaariciisi muctalalaakiri fa huwa mudaarica yujsamu waxaa lagu jasmiyaa bixadfi xarfi cilla falamru amar minhu mudaaricaas xaggiisa xaalow ka ahday muctalulaakirka yubnaa waxaa lagu binaynaa calaa xadfi xarfi cilla xarfi cillaha in la xadfi wاlmru amar minhu mudaarica muctalulcaaqidka xaggiisa xaalu ka ahaaday mudaarica oo waxa weya amarka amarka oo ka yimaada mudaaric muctalulcaakhira amarka oo ka yimaada mudaaric muctalulcaakhira yubnaa waxaa lagu binaynaa calaa xadfi nuuni nuunta lagoy cafan calaa xadfi xarfi cila yubnaa waxaa lagu binaynaa calaa xadfi xarfi cila naxwu udcu u yeer waqdi xukmi wasca u deg deg ha taqaan icraabtiisa udcu ficlu amrin mabniy calىa xadfi xarfi cila wahiy lwaaw adamatu qablaha daliilu calayha lanna damata ukt lwaaw wafaacilu damiir mustatir wujuban taqdiru ant wqdi iqdi alwaaw xarfu caطfin iqdi ficlu amrin mabniy calىa xadfi xarfi اcila wahiy lyaa alkasraةu qablahaa daliilu calayha لأnna alkasrata ukt lyaa wafaacilu damiir mustatir wujuban taqdiru ant wasca alwaaw xarfu caطfin isca ficlu amrin mabniy calىa xadfi xarfi اcila wahiya alأlf alfatxaةu qablahaa daliilu calayha لأnna alfatxata ukt اlأlf وفاaعلهu ضميir مsتطر وuجوبا تقديرهu أnت وإن كاaنa مضاaرعهu أمرkan مضاaرciisa haduu ka ahaaday min alafcaali alkhamsa afcaalulkamse xaggeeda hadduu ka ahaaday fa huwa ficilka mudaarica yujsamu waxaa lagu jasmiyaa bixadfi nuuni falmru amar minhu afcaalulkamse xaggeed xaalu ka ahaaday falmru amar minhu ficilkaas afcaalulkamsada aad u celinay falmru amar minhu ficilka afcaalulkamsada xaggeeda xaal uu ka ahaaday yubna waxaa lagu binaynaa calaa xadfi nuuni nuunta la goynteeda wktubuu qora waktubii gabar yahay qor uktubaa labadiinnan qora waktubuu raggiinnan badan qora waktubii gabar yahay adugu qor diiri uktubaa ficlu amrin mabniyun calaa xadfinnuun mabniyun calaa xadfinnuun waalifu tasniyati faacil mabniyu calaa sukuni fi maxali rafc uktubuu waktubu alwaaw xarf casin uktubuu ficlu amrin mabniyun امر مبني على حدف النون وواو جماعة فاعل مبني على سكون في محل رفع والالف فارقة بين واو المفرد وواو الجماعة واكتبي الواو حرف عطف اكتبي فعل امر مبني على حدف النون وهي المؤنثة مخاطبة فاعل مبني على سكون في محل الرفع والفعل المضارع أمر waa noo dhamaaday qofka oqoo waayo tala ma hayo banaanku yaala amar warkiis waa adil waa cadil laakiin wax laga seexdaa ma fududa wax lagu dadaalo unbaa fudud casharka haddaad fududaysato waa ku fududaysana isago haddaad tiraa kanu waa fududya xagga iisaar mar kalean dib u fiiri doonaa intuu fudud yahaabaa la akriya cashar markuu kuu fudud yahay lagu celceliyaaba oo aad fahmaydo waalficilu ficilka almudaaric mudaarica ah. calaamatu calaamadiisa an yakuuna fii awali awalkiisa waa inuu noqdo xarfun xarafkaasoo zaa'idun dheeraad ah xarafkaasoo min axrufin xarafyaal ka mid ah axruftaasoo yajmacuhaa min arbacati axrufin dhe xarafkoo zaa'idun zaa'ida xarafkoo min arbacati axrufin xarafyaalo afara ka mid a ah. yajmacuhaa xuruuftaas waxaa jamcinaa qowluka inaad tidhaa anaytu maqsuudkaygu waa haleela aw amase qowluka inaad tidhaahdo anaytu na'aytu waan fogaaday can shari shariyaan ka fogaaday aw amase qawluka hadalkaaga oo aad tidhaahdo atayna dumarkii waa yimaadeen aw amase qawluka qawlkaaga aad tidhaa na'ti waa imaanayna wاlficlu mudaaric wاlficlu ficilka ficilka almudaaricu mudaarica ah calaamatu mudaarica calaamada lagu gartaa an yakuuna fii awalin awalkiisa waa inuu ku sugnaado xarfun xaraf xarafkoo zaa'idun dheeraad ah xarafkoo min arbacati axruufin afar xaraf ka mid ah ficilka mudaarica calaamada lagu gartaa waa in awalkiisa laga helo afar xaraf mid ka mid ah xaraf horta zaa'ida waa in laga helo xaraf zaa'ida oo aan maadigii ku jirin waa in laga helo waa zaa'id waxaa loola jeedaa maadigii kuma jirin ficilka waxaa asala maadiga maadigii kuma jid mudaarica lagu kordhina xarafka zaa'idkaana mid kastama noqon karo xuruuftu waa badan tahay afar xaraf mid ka mida afarta xaraf waxaa lagu jamciyaa anaytu maqsuudii anaytu ey adragtu maqsuudii maqsuudkaygu waa gaaray ajrumi waa fahmay waa lagu jamci karaa kaasaa ugu fiicano tafaa'ul fiicanaa ku jira samasaarsi samasaarsi yaa ku jira tafaa'ul wanaagsan samaan iyo wanaagaad sheeganaydaa oo saad yeeliyaa saad fiicanaa ku jirta anaytu ey adragtu maqsuudii maqsuudkaygii waa haleelay hadda afartii xaraf wey hamso nuun ya ta ow qawluka qowlkaaga na'aytu cani shari na'aytu ey bacudtu cani shari shar iyaan ka fogaaday shar iyo balowaa ka fogaaday aw qawluka inaad tidhaahdo atayna dumarki waa yimaadeen dumarkii waa yimaadeen waa isla afartii fiili aw amase qawluka na'ti waa imaanayna mar waxaa loo hormariyey hamsada anaytu mar waxaa loo hormariyey nuunta na'aytu mar waxaa loo hormariyey hamsadii laakiin awal nuuntaa ku xigtee taa lagu xijiyey atayna marna haddana nuuntia la hormariyo markaas hamsadii lagu xijiyey na'ti mar walba isla afartii xarab waxaa ugu feecanaa la yidhi limrayni inayn laba arrimoodu ay ugu fiican yihin ragga macnaha tafaa'ulaa ku jira samaan iyo saad wanaagsanaa ku jirta sama saarsi ama saad wanaagsan aa ku jirta kayraad sheegane waxaa leedahay anaytu macnaheedu waxaa weeye adragtu maqsuudii aniga maqsuudkaygi dantaydu waa gaaray oo waa fahmi kitaabka xagga naxwadana faa'iido kalea ku jirta oo waa maxay tartiibta sida xuruufta u kala horayda anaytu waxaa la yidhahdaa kullu xarفin minhaa yufiidu dicfa maa qablahu xaraf kastoo afartaas xaraf ka mida ah, kan ka horeeya intuu tusay laba jibaarkiisu faa'iidayna u laban laab mid walba kan ka horeeya keliya u laban laab kullu xarفin minhaa yadulu amase yufiidu ضعف mا qبلh كل xرف mh ydl ضعف mا qبl ydl يفid xرف kastaa wuxuu tusaa kii ka horeeya laba jibaarkiisa hadda maxaa ugu horeeya anaytu hmsa ugu horayda hmsada xaraf kama horeeyo cadadka meesha ugu yar ka soo bilow marka hal a ah ugu yar macnaha hamsadu hal macnay tusee lilmutakalimi waxda ficilka marka faacilku uu yahay qof asagu hadlaya sawaaء kaana mudakaran aw muanasa ama ha noqdo mdkr ama mucanaf qofka asagu hadlaya markuu faacilku yahay ficilkaas maxaa lagu bilowdaa hmsi aktubu aad leedahay adribu anaa aktubu anaa qora aqra'u anaa akhrina asmacu anaa dhegaysana atakalamu anaa hadla anaamu anaa sixaa aquumu anaa istaaga ajlisu anaa fadhiisana marka qofka faacilku markuu yahay kan hadlaya ficilkaas hmsa lagu bilowda hmsadu halkaas macnay tustaa maxay tustaa lilmutakalimi waxda sawaaءn kaana mudakaran aw muanaa waxaa ku xiga nuunta nuuntu xarafkii ka horreeyey intuu tusay laba jibaarkiisay tuseen u laban laab hal macnuu tusay hemsada soo maaha labay tuseen labay tuseen waxay tusaa nuuntu lilmutakalimi almucadimi nafsa qof hadlayoo naftiisa weynayna naquulu kada saasaan leenahay isagaa isweynayna cidna lama joogto naquulu kada nafcalu kada naquumu ah, waa istaagaynaa u leey waana keligiis isagaa isweynayna macnaha labaadna ow macahu hayru mutakalim lala joogo dad kale ataa la jooga dadkaanu afhayeen u yahay asaga iyo dadka kaleu cabira mabdaoodii uu leeyahay naqulu kada saasaan leenahay naqulu marka nuuntii laba macnay tuse lilmutakalimi almucadimi nafsa ow macahu hayru mutakalim naftiisa weynaynaa amase mutakalim lala joogo labaa tuse marka labadooda waa isku mid waxay leedahay naquumu waa istaagayna qof keligiisa leh haddii lala joogo waa fayanuu yahay muxuu leeyahay naquumu waa istaagayna waa isku mid waayahay ya-daa ku xigta yaadaa ku xigta yaadu nuunti intay tustay laba jibaarkeeday tuse nuuntu labay tusi soo maaha afaray tuse afaray tuse mufrad mudakar haa'ib ah nin keligiisoo maqan hadduu faacilku yahay markii faacilku yahay nin keligiisoo maqan yaa la adeegsana waxaa leedahay zaydu ninkii zayd ahaa istaaga zaydun yusaafiru ninkii zayd ahaa waa safra ya-ad ku bilaabay ficilka mudaaric zaydu wax kale kuma bilaaban kartid ma dhihi kartid zaydun usaafiru magac isqaban kartaa lagu leeyahy zaydu ninkii zayda yusaafiru yaquumu yaqdamu yanaamu ya-a lagu bilaabana lilghaa'ibi waxdi ow lilghaa'ibayni muhane mudakarahoo ah haddii faacilku yahay waxa ficilka samaynaa waa laba mudakarahoo maqan aacilka ficilka waxa samaynaya waa laba ninoo maqan markaasna ya lagu bilowda ficilka waxaad leedahay alcamraani labadii camar yaxduraani waa imaanayaan yaxduraani waa imaanayaan yusaafiraani way safrayaan yatakalamaani way hadlayaan ya-aad ku bilaabane haddii faacilku yahay muana mudakar ah oo haa'ibeyn ah jamac mudakara oo haa'iba markuu yahay aacilka ficilka samaynaa ya lagu bilaabana icilka ficilka cidda samaynaya aacilka waa maxay waa jamac mudakara maxaad ku bilaabanay markaas ya maxaa leedahay azayduuna yusaafiruuna yadribuuna yaquumuuna yajlisuuna yaad ku bilaaban waxaad intaasna jamac mu'anas ah oo haa'ibaad jamac faacilku hadduu noqdo jamac muanaf ah haa'ibaad waa jamac dumar ah oo maqan faacilku hadduu noqdo ya-a lagu bilaabana alhindaatu yaqumna alhindaatu yaqumna alhindaatu yusaafirna ficilka waxaa samaynaya hadday yihiin jamac muanaf ah haa'ibaad ficilka maxaa lagu bilaabana ya ya-di meeqayd faa'iidayda marka afar mufrad msame mudakra haa'ibayn jamc mudakr ah haa'ibiin jamc muanas ah haa'ibaad afartaas haddii faacilku noqdo ficilka ya-a lagu bilaabana wax kale laguma bilaaban karo taab anaytu teedaa u dambayda kulu xarfin minhaa yadulu dicfa maa qabla xaraf kastaa xarafkii ka horey intuu tusay laba jibaaru tusaa yaadu meeqay tusay afar taadu meeqay tusee sideed sideeday tusee sideeday tusay sideedda waxaa leedahay lix waa mukhaadab lix waa mukhaadab ya-da moogtahay haa'ibay wada tusayd afartuba haa'ibay ahayaan afartuba haa'ibay ahayaan taada waxaa leedahay lix waa mukhaadab waxay tusay faacilku hadduu noqdo ficilka waxaa samaynaya waa mufrad mudakaro mukhaadab hal nin oo aad la hadlaydo aa ficilka samaynaa ta aad ku bilaabane anta taquum anta tadribu anta taktubu anta tasmacu mufrad mudakaroo mukhaadaba hadduu faacilku yahay ficilka taad ku bilaabanay musana mudakaroo mukhaadabayn ahna taad ku bilaabanay antumaa taquumaani antumaa taktubaani antumaa tadribaani jamac mudakaroo mukhaadabiin ah rag badanood la hadlaydaas wey ficilka waxa samaynaa faacilka ficilka samaynaa waa rag badanood la hadlayda maxaa taa ad ku laabana antum raggiinan badan taquumuuna antum taktubuuna antum taqra'uuna antum tjlisuuna saddexdaas raggii ka timi saddexoo kale dumarkii ka keen faacilka ficilka samaynaa waa mufrada mucanafaa oo mukhaadaba hal gabarood hadalka iyada u haydo ood la hadlaydo anti ta ad ku bilaabayna anti taquumiina anti tadribiina anti tasmaciina anti muana muanas ah mukhaadabatayn laba dumarood la hadlaydo hadday faacilka yihiin ficilka waxaa samaynaa waa laba dumarood hadalka iyaga u hay waa waa muana muanas mukhaadabatayn waxaa leedahay antumaa taquumaani antumaa tadribaani antumaa taktubaani jamac muanas ah oo mukhaadabaad ah. jamac waa dumar badan oo jamac oo iyaga aada la hadlaydo ayaa faacil ah oo ficilka samayna taaad ku bilaabanay antuna taqumna adleda antum antuna taqumna ficilku mabniyu noqona mudaaric markaa mabni noqona nuunisoodii la xadisana fiiri antuna taqumna antuna tadribna antuna kada taqra'na meeqaan haynaa lix saddex mudakerka xaggiisa ka timid iyo saddex xagga muanaska ka timid lixdii mukhaadabka waa hayna laba haa'ibaan ku darayna mfrada manaaho aaiba mfrada manaaat mfrada muanaa aaiba taa lagu bilowdaa ficilka faacilka samaynaa waa mfrada muanaa aaiba waa hal gabar oo maqan ayaa ficilka samaynaya oo faacil u ah markaas maxaad ku bilaabane ta waxaa leedahay hindun taquumu hindun tusaafir hindun hindun taquumu hindun taktubu hindun taqra'u gabadhi hindaad ayadaa laga hadla muana muanas ah haa'ibaad ah taa lagu bilaabana faacilka ficilka samaynaa faacilku hadday yihiin laba dumar ah oo maqan taa lagu bilaabana muana muanas haa'ibatayn ah, muana muanas haa'ibatayn maxaa lagu bilaabanaa ta alhindaani taquumaani alhindani tjlisaani alhindani taktubaani alhindani taqra'aani taad ku bilaaban meeqaan hayna sideed sideed taas ma la fahmi masao ku soo celiya waa la fahmi soo maaha halas wej kalaan udhigaa marka haddii la fahmo mase su-aalaan ba ka dhigaaba su-aalaan ka dhiga bal in la fahmin karo su-aalaan ka dhiga hadeereen su-aala ka dhiga fiiri in la fahmin karan raba nin keligiisu asagu hadla oo ficilka samaynaa haye markii uu faacilka yahay ninka isagu hadla ama gabar keligeed hadle maxay leedahay haye a ku dhawaaq ficilka xaa lagu bilaabanaa <laughs> saa lagu bilaabanaa maasha allah khayr allah ku siiyo ku dhawaaq miaali ficil haye ficilkii ku dhawaaq ana aquumu ana aquum aquum ha waa hagaajiday allah ku hagaajiyey saxiix adiga may fahmi haddii ficilka waxaa samaynaa faacilkaa ay yihiin laba nin oo ayagu hadlayaan musame muanas musame mudakara oo ayagu hadlaya mutakalima maxaa lagu bilaabana fiiriya arrintu baraarugay rabtaa caqligay rabtaa markaas maxaa lagu bilaabana ficilka faacilka samayna faacilku waa laba nin ayagu hadlayaan soo da maxaa lagu bilaabana laba ninu ayagu hadlayaan ah, ah, aacilkiya waa mutakalim ogow mutakalim aan weli taagan maxaa lagu bilaabana ha ayagaa naftooda ka hadla xarafkaa lagu bilaabana nuuntaa lagu bilaabana hashakinin ha shakinin fulay guul ma keeno ha waxaa leedahay naxnu naquumu ay leeyihin haye naxnu naquumu naxnu naquumu ay leeyihin jamac badanoo ragoo hadla jooji jamac badanoo raga oo mutakalima ayagaa hadla maxaa lagu bilaabana ya naxnu waa isima ficilkii ku dhawaaq nu ficilka maxaa lagu bilaabana muxuu yile nuuna lagu bilaabana maa tiraahdaa de waa hagaajis waa asiibto jamac raga markay naxnu naktubu haye gabar keligeedoo hadlayda mutakalim bisaan ku jirna gabar keligeedoo hadlayda maxaa ficilka lagu bilaabana ha ayadaa hadlaysa mutakalima ya muxuu leey waa seexad alif ma jira hamse dhe horta hamsa lagu bilaaba sax ku dhawaad anta a ha iyadaa hadlay mutakalima mahaye haye hms ku dhawaaq hindun haddaad istinfaahira ku dhawaaqdo qaa'ibaad aadayda qaa'ib markaas ku dhawaaqo maa tirahda ana aquumu maa tirahda ana a laydhaha markaad adigu iska hadlayde haye aquumu haye musana mu'anasa u fiirsada musana mu'anasa oo asagu hadlay ha maxay leyi ya nuuna u bilaabana waxay leeyihiin naxnu naquumu jaamac muanafu ayagu hadlayo nuuntii wey baxiri taasoo dhan ragan fahmay soo ma jeedo marka maxaa yeele nuuntii waxaa lagu hi sideedaba qofka keligiisoo hadlaa iyo jamaca hadlaa waa nuun sidiisaba waxaa rabaa qofka keligiisu isweynayna iyo qofkii dad badan u hadlaa kulli waa nuun hamsadaa waxay keliya tahay qof keligiisu hadlayo isweynayna waa hamsada inta kaloo mutakalima inta kaloo mutakalim waa wada nuunta ninkii keligiisa isweyneyna muxuu leeyahay naquum labadani maxay leeyihiin naquum naquum ah, ay leeyihin sooma jeedo raggii badnaa naquum dumarkii labada aha naquum jamicii dumarka naquum ninkii keligiisa oon isweyneynin naquum aquum gabadhii keligeed oon isweyneynayna aquum waa ka gudbay faacilkii wuxuu noqday markaan aacilkii wuxuu noqday nin keligiisa lala hadlaya aacila maxaa lagu bilaabana ya maye ka qaado nin keligiis oo mukhaadaba lala hadlaya wey aacilku maxaa lagu bilaabana ta ku dhawaa anta taquumu صaxiix haye faacilku waa musame mudakara lala hadla laba ninoo lala hadla maxaa lagu bilaabana ku dhawaa maasha allah faacilkii waa jamac mudakr oo lala khidaabayo maxaa lagu bilaabana ku dhawaad an antuna miyaa dhehe antum haye antum haye jamac waa jamac haye tadhabuuna waa hagaajida kayr allah antum tadhabuuna haye wuxuu noqday aacilkii mfrade muanaaa ah oo mkhaaaba maxaa lagu bilaabana ta ku dhawaaq anti anti mfrade muanaaa mkhaaaba ah anti haye haye anti taquumina ya muanas mkhaadaba la lumtay anti taquumiina صaxiix haye musano muka oo muanasa laba dumara oo hadalka markaas iyaga loo hayo afaacilkiiya maxaa leedahay maxaa lagu bilaabana taa lagu bilab ku dhawaa antumaa yaa hindaani taquumaani صaxiix waaya jamac jamac muanasa faacila oo mukhaaaba mukhaababaad oo lala hadlayo maxaa lagu bilaabana ta haye ku dhawaaq antuna taqumna صaxiix waa ka gudubnay khiaab haa'ibaan gelnay mfrad mudakaraho haa'ibah weeye faacilka ficilka samaynaa maxaa lagu bilaabanaa mfrad mudakaro haaiba hal ninoo maqan ah faacila maxaa ficilkaas lagu bilaabana mahaydin haye y ya waa runta haye ku dhawaaq miaali nin keligiisoo maqan aacila zaydun zaydun kor u dhama zaydun yusaafiru ha zaydun sax zaydun yusaafiru haye waa kugu timi kaas waa lagaa dacafiyey haye haddana kii labaad ma haydaa musanna mudakar oo qaa'ida ah. laba ninoo maqan afaacilkiiya ficilka maxaa lagu bilaabana maasha allah yaa lagu bilaabana haya miaali lama cabsado miaali meeshii waxbarashada haba cabsane dad aqoonweyda waa laguu sheegay kor u dhawaaq ani ma maqli ma sheegin ma sheegin haye maxaa lagu bilaabanaa ya miaali azaydani yaxduraani maasha azaydani yaxduraani صaxiix صaxiix صaxiix laabkan waa lagu jira lagu jira xagga u soo bax jawaab jawaaba lagaa rabaa rag badanaa faacilkiya jamc mudakaraho haa'ibiin ah faacilkiya faacilkii waa rag badanoo maqan maxaa lagu bilaabana ficilka maasha allah yaa lagu bilaabana miaali miaali waa fiican tahay haye yaa ku xiga laabka waa lagu jira weli haye yaa ku xiga haye miaal hadde yaryarkaas waa ilama socota miyaade waa kaa rabaa o ardayata adiga yaryar ma tihin ardayata haye misaalkian kaa rabaa laba ninoo maqan ah faacilkii jamc jamc ragaho maqan rag jamacoo maqan maxaa ficilkaas ugu bilaabana ye misaali ma hayo ma hayo haye ka nasi haye miaali azayduuna yaqra'uuna صaxiix soo gudbi haye mufrada mu'anafaho qaa'iba hal gabaroo maqana faacila maxaa ficilkaas lagu bilaabana mayo adiga ma un ka nas arday kaa sheego hal gabaroo maqan ayaa faacilka ficilka samaynaaya maxaan leenaha marka maxaa lagu bilaabana ficilkaas hams ardaygaan gadaal u ka yimi ma nala joogin waa fahmi lah haye kayr alla kuti waa fahmiya insha allah haye maxaa lagu bilaabana mufrida muanasa o qaa'idaa maxaa lagu bilaabana adi waa ila joogta kaa yeelima kaa raba haye ka nasi taa lagu bilaabana ha inaan la fahmi fiida taa lagu bilaabana markii la dhahay waa la fahmi ma aana fahmina tirada ugu gacan taag dadka ugu qaylo darsane ha qofkaan fahmin ha yidhahdo ma fahmin anaa ugu celina ha haye taa lagu bilaabana ku dhawaaq misaalki hindun taquuma khayr allah ku sii haye musanna mu'anas ah oo ghaa'ibaad tayn ah haddii faacilku yahay maxaa lagu bilaabana ficilkaas taa lagu bilaabana misaali alhindaani taquumaani alhindaani taquumaani taa lagu bilaabana hal miaalaaba haray haye jamc muanas oo haa'ibaad ah markuu faacilku yahay maxaa ficilka lagu bilaabana ya lagu bilaabana miaali ku dhawaaq waa fiican tahay kunna miyaqumna jazaak allahu khayr allah yubaarik fiikum allah yubaarik fiikum waaya waa la hagaajiyey laakiin waxaan isleeyahaa miyay qasantay dib miyaan ugu celshaa hal mar aan ku celin malaha inay qabsantaa dhici karte in imtixaankii wax badan uu sii fogay haddana anaytu waxaan nidhi kullu xarfin minhaa yadullu dicfa maa qablahu markaa si surcahan dulmara aad u fiirso hamsada ugu horeyda hamse cadad ka horeeya ma jiro hal macnay faaidina cadadka ugu yar hal macnay tustaa waa maxay lilmutakalimi waxda qof asagu naftiisa ka hadla markuu faacil yahay ficilka faacilka samayna marka uu yahay qofka asagu hadla sawaan kaana mudakaran oo muanafan ficilkaas hamsa lagu bilaabana waxaa leedahay ana aquumu aquumu aqra'u halkaas macnay tusay hamsadu nuuna ku xigta nuuntu kullu xarfin minha yadullu dicfa maa qablahu xarafkii ka horreeyey intuu tusay laba jibaaru tusaa xaraf walbaaba nuuntu hamsada macnaheedii aad laba jibaare hamsadu halay tusaye nuuntu labay tusee labadaas waxay tahay mutakalim mucadim nafsahu lilmutakalimi almucadimi nafsahu qof hadlayo isagu isweynaysiinayo ama mudakaraad ama mucanaf nuuna lagu bilo waa faacilkaas markuu aacil markuu faacilku yahay lilmutakalimi almucadimi nafsahu markuu faacil yahay ficilka nuuna lagu bilaabana waxaa leedahay naxnu naquum qofkaas mudakar waa noqon kara mucanaf noqon macnaha labaad lilmutakalimi wa macahu hayru faacilku wuxuu yahay qof hadlaayo lala joogo fiiri marka halkaas qof hadlaayo oo lala joogo dii la qof hadlaa hal qofaa la jooga qof hadlaa labaa la joogta qof hadlaa jamca la joogo waa isku mid qof hadlaayo lala joogo o dhan waa isku mid mudakari muanasna waa isku mid marka hadday hal gabar hadlaydo gabar kale la joogto haddii hal nin hadlayo nin kale la joogo hadday nin hadlayo rag badan la joogaan hadday gabar hadlaydo dumar badan la joogo isku mid wey qofka hadlaya haddii jamc la joogo oy hadlayaan waxay leeyihin naxnu naquum nuuna lagu bilaabana marka nuuntii laba macnay tus qof keligiisoon lala joogin laakiin isweydaysiina iyo mid lala joogo cidda la joogta cadadkeed uxrool ha noqdo nuuna bilaabana labadaas waxaa ku xiga y yo afar macnay tuseen nuuntii laba jibaarkeed mufrad mudakaroo haa'ib hadduu faacilku yahay nin keligiisoo maqana ficilka faacil u ah yaa lagu bilaabanayo zaydun yaquumu musanno mudakaroo qaa'ibayn laba ninoo maqan hadday faacilka yihiin azaydani yaquumaani jamac mudakara oo qaa'ibiin rag badanoo maqan faacilku markuu yahay ya lagu bilaabana azayduuna yaquumuuna jamac mu'anasoo qaa'ibeeda hadduu faacilku yahay ya lagu bilaabana alhidaatu yaqumna taada sideeday tuse yadii laba jibaarkeed sideeday tuse lix waa mukhaadab mufrad mudakar oo lala hadla markuu faacilku yahay mufrad mudakar mukhaadaba anta taquumu taa lagu bilaabana musana mudakr mukhaadabayn laba ninoo lala hadlaayo faacilkii ah oo ficilka samaynaa taa lagu bilaabana antuma taquumaani jamac mudakeroo mukhaadabin hadduu faacilku yahay rag badanoo lala hadlaa taa lagu bilaabana antum taquumuuna mufrada hadda mucanafkii aad xaggiisa mufrada mucanafa mukhaadabaad hal gabaroo lala hadla hadduu faacilku yahay taa lagu laba gabdhood laga hadla hadday faacil ku yihiin taa lagu bilaabana antumaa taquumaan adlaahu jamac muanafa mukhaadabaad ah hadduu faacilku yahay taa lagu bilaabana antunna taqumna haddii mufrado mu'anafaahu qaa'ibaan gabar keligeedaho maqan haddii faacilku uu yahay taa lagu bilaabana hindun taquum musanna mu'anafoo haa'ibayn haa'ibatayn ah haddii faacilku yahay laba gabdhoodoo maqanna ah, taa lagu bilaabana alhindaani taquumaan ka ka soconayna shiiku wuxuu ku yidhi fiiri hadda falhamsatu hamsadu lilmutakalimi qof hadlaay u sugnaatay markii faacilku yahay qofka isagu hadlaa mudakaran mudaker kaana ahaye aw mu'anasan ahaye naxwu afhamu anugu waa fahmaa mas'alada khalaas nuuntu halka hamsadu halkaas macnay tusay hamsadu halkaas macnay tusay wanuunu nuuntu lilmutakalimi usugnaatay qof asagu hadla alladii qofkaasoo yucadimu weynaynaa nafsahu nafsadiisa ow amase lilmutakalimi qof hadla alladii qofkaasoo yakuunu macahu uu la jiro hayruhu isaga kayrkiisa kayrkaas wuxuu noqon karaa hal qof waxaa la jira waxay noqon karaan ka badan mutakalim lala joogo iyo mutakalim isweynayna labadaas mid noqon kara nanu naxw wuxuu leeyahay nafhamu a meeshaas laga raba nafhamu oo nuun saasaa la rabaa naxnu nafhamu fiil nafhamu waa fahmaynaa nin keligiis isweynayna wuxuu le nafhamu gabar keligeeda isweynayna nafhamu hadday laba nin yihiin nafhamu hadday rag badan yihiin nafhamu hadday laba gabdhood yihiin nafhamu hadday dumar badan yihiinna nafhamu qof hadlaayo lala jooga nafhamu nuunu isku bilaaba wlyaadu yaadu lilqaa'bi usugnaatay qaa'ib saddex suuraa ka timid xagga mudaker nin keligiisoo maqan laba ragoo maqan jamac badanoo ragoo maqan dumarkana hal miaala ka yimid dumar badanoo maqan afartaas wey qaa'ibka ya hal miaalu kaaga keen wuxuu kaaga miaalay mufrad mudakaro qaaiba naxw yaquumu zayd waa istaaga wataadu taadu lilmukhaadabay usugnaatay mukhaadab marka meeqaa ka imaane lix saddex mudaker ka imaane iyo saddex muanaf ka imaane awilaaibati aaibadana mfrada mucanasaho aaiba ah iyo musana mucanas ah oo aa'ibatayn naxw anta adiga niyahu tafhamu waa fahmaya ya muxamadu muxamadow waajibaka waajibkaaga waa fahmaya raabtiisa waa laydinka rabaa an xarf waxaad tidhahdaa an damiiru rafcin munfasilu mubtado mabniyn cala sukuuni fii maxali rafcin wataau xarfu khidaab mabniyn cala fatxi laa maxala la min alcraab tfhamu ficl mudaaric marfuuq litajarudi min annaas wاljaazim wacalaamatu rafci damatun daahiraة fi akiri وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت يا حرف النداء ما ناب أدعو مبني على السكون لا محل من الإعراب محمد مفرد آه وعلى محمد منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نصب وجملة النداء لا محل لها من الإعراب لأنها معترضة بين الفعل ومفعوله واجب مفعول به تفهم منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخر واجب مضافها مضاف إليه مبني على السكون في محل جري والجملة من الفعل oo ah تفهم واaجبka meel kale واaجبka واaجب مضاaف الكاف مضاaف إليه مبني على الفتح في محل جر والجملة من الفعل oo تفهم ah والفاaعل oo أنت ah والمفعول oo واaجب ah في محل رفع خبر مبتد جملadaas خبray noqoto أنت a مبتدeed waa خبرkii جuملة خبر noqotay محلka waa laga رفciya محلka إحراabay ku leeda raabidkiina waa faacilu tafahum wاljumlaةu min almubtada'i wa khabarihi fii maxali jari biidaafati naxw ilayha wa naxwu tafhamu zaynabu zaynabo gabadha la yidhaha way fahmaydaa waajibaha haddiiba ism daahir la misaaliyo waa haa'ib gabar keligeedoo maqana lagu misaalina markaasaa lagu leeyahy tafhamu zaynabu gabadhii zaynabo aheedoo maqneed waa ay fahmeen waajibaha waajibkeeda tafhamu ficl mudaarc marfuucu litajarudi min anaasi waljaasim calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri zaynabu faacilu tafhamu marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri waajiba mafcuul bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri waajiba mudaaf haa mudaaf ilay mabniin cala sukuni fi maxali jari fain lam takun haddaysan ahayn haadihi اxuruufu marka fiiriya xuruuftan aa la rabaa mudaarica in lagu bilowdo xaraf kasta marka uu mudaarica calaamad u noqonaa xaraf kastaba macnihii aan sheegnay waa inuu tuso hadaad aragto xuruuftanoo lagu siyaadiyey ficilkii laakiin macnihii aan sheegnay aan tusayn mudaaric maaha ficilkaasu maahan mudaaric xuruuftan waxay mudaarica calaamad u tahay marka ay tusto macaanidii aan sheegnay markaasay mudaarica calaamadu haddii ficilka lagu siyaadiyo maadiga xuruuftan laakiin aysan tusayn macnihii aan sheegnay ma ahan markaas mudaaric ee waa maadi xaraf la iskaga siyaadiyey xuruuftan zawaa'id maxaa loo leeyahay maadiga asalkiisa kuma jirin hadda fiiri daraba hamse miyaa ku jirta awel markaad mudaaric ka dhigayda hamsadaasaad kusoo siyaadee adribu barabaa kusoo siyaadi nun nadribu barabaa kusoo siyaadiya yadribu barabaa ta ku siyaadi tadribu xuruftaa marka waa ziyaado ah. wuxuu ku yidhi fain lam takun haddaysan ahayn haadihi اxuruufu xuruuftan zaa'idatan mid ziyaada haddaysan xuruuftaanu ziyaado ahayn bal iska badaaya kaanad waxay ka mid ahaatay min asli اficli ficilka maadiga asalkiisay ka mid tahay maadigayba ku jirta naxw akala waxbuu cunay waa maadi naqala alaabtiibuu xagga ka soo raray tafala candhuufuu tufay yanacasa imaaru mirihiiyaa bislaaday hadda markaa waxaa leedahay fiiri hadda akala ficilka waxaa u horeeya hamso laakiin mudaarac maahana waa maadi maxaa yeele ficilka asalkiisayba ka mid hamsadaan akala waa cunay waa maadi hamsadaan siyada maaha waa asal maadigii ku jirta asal wey naqala ah, wuu raray naqalalmataaca alaabtiiyuu raray hadda ficilkaas nuuna ku jirta laakiin nuuntu jeedo maaha ficilka asalkiisay ka mid tahay tafala cambuu futur tafala hadda ficilka maxaa u horayda ta laakiin siyaabo maaha ficilka asalkiisay ka mid tahay waa yanaca yanaca simaaru midhihiyaa bislaaday ya-a ficilka u horayda laakiin ya-du asalka ficilkay ka mid tahay markaasoo kaleeta mudaaric calaamad umaa waayo ow amase alxarfu xarafkii ow amase kaana alxarfu xarafku zaa'idan hadduu ahaado laakinow xarafku laysa lidalaalati tusid uma sugnaan cala almacnaa macnihii u alladii macnihii dakarnaahu aan soo sheegnay waxaa kaloo dhici karta xarafku ziyaado waa yahay laakiin macaanidii aan soo sheegnay tusi ma naxw akrama qof kaluu karaameeyey ficilka asalkiisu wuxuu ahaa hamsadu kuma jirin karuma isagaa deeqsi noqday iiri karuma radu waa gudna ulo wey karuma isagaa deeqsi noqday ama karuma isagaa karaamo lahaado qof karaamo lahu noqday karuma hamsaa lagu daray akrama dadkii kalu karaameeyey akrama dadkii kalu karaameeyey waa maadi xarafkan hamsadu waa siyaado laakiin qof hadlaayo tusi mi qof hadlaayo ma tusayno maahan anaa karaameeyey waxaa leedaha akrama zaydun camran ad leeda akrama zaydun zayda karamey m camran mutakalim tusime marka taasoo kale mudaaric tusime wataqadama taqadama alamru arrinkaas waa horreeyey taqadama darsu darsigii waa kaa hormaray taqadama hadda tacaa ku jirta waana siyaado ficilku qadimu ahaa asalkiisu tacaa lagu daray laakiin ta'du tusime sideeddii macno mid ka mida sideeddii macno mid ka mida tusime ma tusayo markaasuu wuxuu ku yidhi ow kaana alxarfu xarafku hadduu ahaado zaa'idan mid ziyaadaa laakinow xarafku laysa lidalaalati tusiduma sugnaanin cala almacnaa macnihii uu tuso alladii macnihii dakarna aan soo sheegnay naxwu akrama waa karamay wataqadama waa hormaray kaana alficlu ficilku maadiyanu markaas noqonaa laa mudaarica mudaaric noqoma xuruuftan markay ku jirto ficilka maadiga asalkiisa oo ay asalka ka mid macaanidii xurufulanaytaha aysan tusayn labadaas goor xuruuftaanu maadiyay ku jirtaa mudaaric kuma jirto mudaaric kutusi wey mudaaric markay ku jirto waxay kutusee macaanidii lagu soo sheegay laakiin waxaa dhici kartaa ficilka asalkiisayba ku jirta kaas waa maadi marna ficilka asalkiisa kuma jirta siyaado waa ku tahay laakiin macaanidii lasoo sheegay tusimeen markaasna waa maadi marka laba gooray maadiga ku jirta xuruuftaan وxكم الفعل فعilka xuكنkiisa فعilka almdaaرc mdaarca ah أnhu فicilka mdaarca mعrab waa mid la عraabe ogow xukunkii فicilka mdaarca lagu sheega وxكم الفعل فicilka xukuنkiisa فicilka almdaarc mdaarca ah أnhu فicilka mdaarca mعrab waa mid la عraabo maa mudo ayaa la عraabaa lam tataصil aysan la xiriirsan bihi فicilka mdaarca nuunu tawkiida adkaynta nuunteedii weligiis waa mعrab mabni ma ahan ilaa laba goor mabni noqdaa waa labadee nuunu tawkiid hadday la xidhiidsato ama markaas nuuntu ahto aqiila ama khafiifa noqdo marka fatxa lagu bineeyo marka kaluu mabniga yahay nuunumiswa markay la xidhiidsato waa mabni sukuunaana lagu bineeyo وxm الفعل فعilka xuknkiisa فicilka almdaarci mdaarca ah أnhu فicilka mdaarca mcrabun waa mid la xraabo maa mudda la xraabaa lam tatasil bihi aysan la xiriirsan nuunu tawkiida adkaynta nuunteedii aqiilatan mid culus kaanad ahaataye nuuntu ow khafiifatan ama mid fudud ahaataye maa muddo ayuu yahay mucrab lam tatasil bihi ficilka mudaarica aysan la xidhiidhsan nuunu towkiidda adkaynta nuunteedii aqiilatan mid culus kaanad ahaataye ow khafiifatan ama mid fudud ahaataye kala qaad male ow nuunu niswati aysan la xidhiidhsan waa inta uu mucrab yahay waa intaa nuunu fain itasalad hadday la xidhiidhsato bihi ficilka mudaarica nuunu tawkiidda adkaynta nuunteedii buniya waa la binaynaa ma aha buniya huwa ficilka la binayna mudaarica buniya waa la binaynaa huwa ficilka mudaarica macahaa maca nuuni nuunta la jirkeeda cala alfatxi fatxaa lagu binaynaa wadaalika misaalki naxwi qowlihi tacaala wey waa ilaahay qowlkiisa oo kale layusjananna waa la xabisaa o o la nabi yuusuf walaa yakuunan wuxuuna ka mid noqona min asaakiriina kuwa ihaanaysan oo la daciifsado oo la ihaanaysto maalshaahidku waxa weeye yusjanana hadda waa la binay nuunu tawkiid faqiilaha la xariirsatay nuunta yusjana labada nuun nuunta horayda nuuntaasaa ficilkay ku egyi fadxaa la saaray fadxadaas waa fadxatulbinaa maxaa yeelay nuunu tawkiidaa la xariirsatay faqiilaha walaa yakuunan waa mabni isaguna maxaa nuur tawkiid khafiifaha la xariirsatay horaan u soo mara icraabkoodana horaan loo soo iraabay soo ma waa lagaa rabaa hadda wain intasalad hadday la xariirsato bii ficilka mudaarica nuuru niswa buniya huwa ficilka waa la binaynaa macaha nuur niswala jirkeeda cala sukuniya lagu binaynaa naxwu qowlihi tacaala wadalika mihaalkii naxwu qowli wa ilahi qowlkiisa oo kale tacala ilaa waa sarreeyaa walwaalidaatu dumarkii wax dhaleen yurdicna ha nuujiyeen awlaadahuna carruurtay dhaleen yurdicna waa ficil mudaarica sukuuna lagu berayna maxayna nuunus waa la xaliifsaday horaan u soo marnay waa lagaa rabaa icraabkiisa horaa loo soo iraab soo ma waa lagaa rabaa hadda waidaa kaana hadduu ahaado huwa ficilka mudaarica mucraban mid la icraabaa fa huwa mudaarica marfuucu waa mid la goday maa muddaa la godaa lam yadkul uusan gelin calayh ficilka mudaarica naasibun caamil nasbiya ow jaazimun caamil jasmiya naxwu yafhamu muxamadun muxamed waa fahma waa lagaa rabaa iraabkeeda fayafhamu isagaaba noo iraaba فيفهم فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع الضمة ظاهرة ومحمد فاعل مرفوع بالضمة ظاهرة فإن دخل هدو قالوا عليه فعل كمضارع ناصب عامل كردغا نصب عامل كسوا كردغا نحو لن يخيب ما هوغيو مجتهد أردق الددالة لن حرف النفي نصيح رابا فلن حرف النفي والنصب واستقبال يkرب فعل مضارع منصوب بln وعلاaمة نصب الفرحة ظاaهرة ومجتهد فاaعل مرفوع وعلاaمة رفع الضمة ظاaهرة وإن دkل haduu galo عaليه فعلkii مضارع ahaa جاaزم cاamل جسمya جزمه waa جسمina waa reeba نحو لم يجزع ma argagixin إبراهيم إبراهيم isagaa ku إعراaبa فlم xرف نفي وجسم وqلب يجزع فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جسم السكون وإبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة أسئلة وهذه هي بريد والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد إن شاء الله